bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu calaa rasuuli illahi waalih wasaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii lixdan iyo toddobaad ee ka mida min sharxi saxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu kowni hadi اlummati nisfa ahli اljanna wuxuu baab yahay <clears throat> in ummaddan muslimadda aakhare ay noqon doonto kala badh dadka gelaya jannada kala badh ummadda nabi ay noqon doonto ummadihii laga soo bilaabo aabbaheen aadam ilaa ummadda nabiga laga soo gaadho dadka jannada ka gelaya kala badh baynu ka noqonayna intaana cashir gudagelin xadiidkii xalay u dambeeyey hum aladiina laa yarquun walaa yastarquun walaa yaktawuun walaa yatatayaruun calaa rabbihim yatawakaluun taawiilka inagu aynu maray bacdu ahli alaba soo waceen oo leeyihin maana fahmin <clears throat> taawiilka horta waxaa sheegay bacdu ahlicilmi ka alqaadi shamsudiin alharawi isagaana ila macquulsan maxaa yeelay khulaasadiisu waxay ahayd waxay ahayd kooxdan toddobaatanka kunee nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay ku tilmaaman yihiin in tawakulkooda cala allah uu aada iyo aad u dhammaystiran yahay tawakulkaadakooda buuxa ee dhammaystiran baa wuxuu keenay inay ka tagaan shay dhib leh iyo midaan dhib lahaynba inay ka tagaan shay dhib leh iyo midaan dhib lahaynna waxaa lagu ogaaday nusuusta kale khulaasadiisu intaasuu ahaa ruqyada ruuxa lagu tufo yarquun iyo istirqaagu iyo walaa saddexdaaba inayn dhib lahayn waxaa lagu ogaaday nusuusta kale ninkii la yimaadana kaga bixi maayo tawakulkii kamaalkiisa kaga bixi maayo maxaa ruqyada waa inaga sheegnay nabigaa tufay calayhi salaatu wasalaam jibriil baa tufay kibaaru saxaaba walansaar walmuhaajiriin baa tufay nabigaa dalbaday istirqaaga oo waa inaga soo sheegnay inuu caaisho dalbay inay istirqaa samayso hooyadan umulmu'miniin shaygii ruuxii dalbaday iyo ruuxii amray inuu dalbado waa isku xugo saa ogaada ayb marka saxaabo kalena waa kii faray inay isku tufaan sidii caruurtii jacfar ibn abi aalib idan alruqya iyo alistirqaaba inaysan dhib lahayn tawakul dhammaystirna aan lagu waayaynin nusuus kalaa sheegto waxaa inoo soo hadha aliktiwa walaa yaktawuun nabiga calayhi salaatu wasalaam asagaa gubay sacad ibn mucaad waad garanay saxaabo dhowr ah ayuu gubay calayhi الsalaaة wasalaam sacd bn zurara ka mid ahaa inkastoo karaahiya ay tahay isgubiddu maxaa yeele waa tacdiib bicadaab اllah wey waa naar waa dab laakiin hadday baahi wacato oy maslaxo iyo xaajo gasho inuusan dhib lahayn ayay nusuusu tilmaantay walidaalika ayuu nabigu sameeyey fii mowdic اlxaaja ayb maxaa soo hadhay walaa yatatayaruun صaxiix taayurku waa nooc min ashirki waana iman doonaa axaadiitiisu marka kamaalu tawakulihim dhammaystiran uu dhammaystiran yahay tawakulkooda allay tala saarteen tawakulka waa anaga soo sheegay inuu yahay aلثiqaة biاllahi واlictimaadu calayhi fi taxqiiqi اlmuraad idan waitibaacu sunaةi الnabiyi fi akhdi اlasbaab intaas mar hadduu tawakul noqday howlahanba dhan waa maxay waa min ahdi alasbaab weeye waa nafsu tawakul ayagaaba ku jira in asmaada ilaahay lagu tawasulo oo la cuskada ilaahay oo la baryo ruqyadu ayadaaba ah ayadaaba ah marka alruqya walistirqaa lagu gafi mahayo darajadii ahayd kamaalu tawakuli cala allah nusuus kalaa caddays inaan naskan marka awillo oon ka saara daahirkiisa waxaa kalifahaya nusuusta kale wاljamcu bayn اdaynn baana أwlىa min ihmaali axadihima nusuusta in la jamciyana ka muaasasay in midkood la tuuro oo la yidhaahdo xadiidkan wadaadku waa ku khaldamay saciid mansuur baa khaldamay shuduud baa ku jira wahan baa howlaha waxaa ka fiican in nusuusta la jamciyo oo la yidhaahdo taqwadoodii iyo tawakulkoodii calallaahi ee xoogga badnabaa wuxuu keenay inay ka tagaan mimaa laa ba'sa bihi iyo wa mima bihi basun tafsiilkana waxaa faa'iideeya nusuusta kale marka loo cardiyo xadiidka maqaamkaasaa dhaama maqaamyada kale la maray midka nawowi maray midka xaafidku maray qurtubi kulligood inta xadiidka sharxayba wadaadkaas harawiga ila dhaama anoo kolley wاlcilmu cind allah taa intaasaan kaga tagna in sha allahu tacaala xadaanaa hanaad ibnu sariy inaad fahanteen baan u mal su-aal damba soo celin karo telefoon damba laguma soo wici karo ayb xadaana hanaad ibnu sariy qaala xadaana abulaxwas salaam ibnu sulaym alxanafi ayb saxiixa de waxa keenaya inaan awlaaba ah ayb xadiidka markaan la awalaynin baa loo shardiya waa inuu caarid ka nabadgalo laakiin mucaaridku waa sabab min asbaab الta'wiil xadiidka inaad awisho daahirka aad ka baxdo waxaa keenaya daliil kale oo caarid ahaya mucaaridkaaba waa shar min shuruud الta'wiil ayb xadaana hanaad bnu sariy abu sariy اlkufi qaala xadaana abulaxwa salaam bnu sulaym alxanafi can abi isxaaq aلsabici wasmu camr bni cabdillaahi alhamdani can camr ibni maymuun alwdi wa mukhadram wa kibaar الtaabiciin adraka اljahiliyata wاlislaam ila anahu lam yalqa الnabiy sal lay slam can cabdilaahi bni mascuudin abu cabdiraxmaan alhudali waynu soo marray intaa xadiioo ku leh fi saxiix muslim waa imisa sagaashan iyo sagaal xadiis qaala saxaabiga wuxuu ihi qaala lanaa rasuul اllah rasuulka ilaahi baa wuxuu nagu yidhi haddaannu saxaabo nahay amaa tardawna miyadan raalli ku ahayn an takuunuu inaad noqotaan maalinka qiyaamo rubca ahli اljannati jannada dadkeeda rubci afar meelood meel aad noqotaan qaala wuxuu ihi saxaabiga fakabarnaa waan takbiirsannay inay takbiirsadaan alla weyneeyaan marka bishaare iyo khayr loo sheego ay alla weyneeyaan oy takbiirsadaan dhaqankii saxaabada weeye waa sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhaqanka qolyaha ahlu adduunyadana way iscabeeyaan soo taqaanaan in la sacabeeyo in miiska la garaaco eh, in la aalaaso in la buuqo dhaqankaas yaqaan ama dhaqanka salafkii sunnada waa maxay shay qiimo badanoo diinka ku wanaagsan marka la sheego allahu akbar wey qolyahan reer ku fiican hawsha iyada ah reebambaasoodka leannu imaara islaamiya qiimo badan baa ka jiri jirtay raad bay kaga tagtay shareecadu meeshay ku biya dhigto dhowr kun oo sano kadib baa raadkeedu ka muuqanaya shayga baailkaa ah laakiin daqiiqadu ku dhammaanaya waxa hadda shirki iyo kufri adduun ka jira iyo maamulkiisu haddii intii cagta la mariyo shareecadu hal sana ay maamusho waxay kaga tegi raad loo baxsado ilaa kun sano dambe faama azabadu fayadhabu jufaa wa ama maa yanfacu اnnaas fayamkuu fi اlard qur-aanka sidaa uu fahma ayb fakabarnaa waan takbiirsannay buu ihi saxaabigu uma qaala nabigu wuxuu idhi mar labaad ama tardoona ma waxaad ka takbiirsateen inaad afar meelood meel noqotaan rubc aad noqotaan amaa tardoona miidan raalli ku ahayn an takuunuu inaad ahaataan ulua ahlijannati saddex meelood meel ahlujannaha saddex dalool dalool inaad noqotaan dadkiina muslimiinta ah. labada kalena ay muslimiinta kale ay noqdaan ummadaha kale muslimkoodii qaala fakabarna uma qaala nabigu mar labaad saddexaad wuxuu idhi innii la arjuu waxaan rajaynon ilaahay ka rajaynayaa an takuunuu inaad noqotaan shara ahli اljannati ahlu jannaha nuskii ama kala barhkiiba aad noqotaan ayb fii jaamic tirmidi xadiid baan ku soo maray oranaya ahlu janno waxay noqon doonaan boqol iyo labaatan saf layn baa la noqon doonaa nabiguna u waxaan rajaynayaa ummadaydu inay noqoto siddeetan saf boqol iyo labaatan saf laga gooye misan maxaa noqona markaas uluaan saddex meelood labaynu noqono marka iyadaa tayib marka inaan dhahno nabigu rajadiisii markuu loo hirgeliyey yaa ilaahay ogu daray wala walasawfa yucطika rabbuka fatarda way waa loo kory inaan dhahna iyo inaan sideetanka ku soo celcelinno sababkuunbaa badane nus kama badna aan dhaha labadaba khiyaar baa inuu lenahay ayib siddeetanka saf iyo afartanka safe ummadaha kalea isu dhigma oo waxaan isu joognaa nus iyo nus xadiidkan waafajinaynaa adigna waxaan leedahay xadidka ziyaado wataaye ziyaada waa in la aqbalo wacallamaka maa lam takun taclam weeye nabiga kolba waa loo kordhinayey cilmigiisaa kordhayay waxyigaa kordhayay idan waa ziyaado dambe oo marka waxaynu noqonnay uluaan nabigu ul buu yidhi ulusaan bay isu badashay fadliga ilahayna de lama xidhxidhi karo inii la arju waxaa raja an takuunu inaad noqotaan shara ahli اljanna ahlu janno nuskood aad noqotaan oo marka uluaanka iyo nusku uluaankaa badan haddii uluaan baad badan hadda saddex nuskeed iyo uluaankeed keebaa badan saddex nuskeed waa hal iyo badh uluaankeedna waa labo marka la uluaanka badan wasuuhbirukum nabigu waa idinka warrami doonaa buuhi can daalika arinka ruuxa muslimka waa lagaya inuu qariibsoo yidhaahdo ummadda nebi maxamedee yar cimrigoodu yar yahay ayadoo iska kooban iyo kumaan kumoo sano wixii soo jiray siday tolow xaalku waa sidii nabigu wuxuu yihi maxaad ola yaabaysaan muslimiintaaba adduunka ku yar marka loo fiiriyo gaalada sideeduba ku yartahay ayb aaniyan muslimiinta marka loo eego nabi maxamed ummadaha kale muslimiinteenaa badanaya aad u badanaya xagga tiraan ku yarnaym marka muslimiinta noola waa badan dhahay ayb gaaladooda maxay idhaahdeen waxaa adduun islaam sheegta maca raafidada maca almalaaxidada macal kuwan hadda madaxa dubanee iseg baharaha ismaaciliyada ismaaciiliyada shayaadiinta ah akhaniyiinta kulli isugee adduunka boqolkiiba waxaad ka tihiin labaatan iyo dunida bani aadamka sanku neeflaha socda boqolkiiba labaatan baa ka tihin toddobaatan iyo shan ahlu kufri wa ilxaad laangaab mal muslimuuna nabi wuxuu muslimiintu ma aha fil kufaari kufaar gaalada marka loo eego ilaa ka shacratin baydaa hal tinoo cad mooyeene oo fii hawrin aswada dibi madow ku taalla muslimiinto dhanba isku soo ururi muslimiintoo dhan nebi aadam ilaa ummadda nebi maxamedka u dambeeya dhimanaya intaa marka gaalo loo fiiriyo dibi madow hal tinoo cadoo ku yaalla wain tutic akara man fi اlardi yudiluuk wma akar الnaasi walow xarasta bimuminiin aw amase nabigu wuxuu yidhi ka shacratin sawda'atin madow bay latoo yihiin oo fii hawrin abyado dibi cad ku taalla waa isku macno uun xadaثna muxamed muثanى وmuxamed bashaar bundaar wاllafظu libn اlmuثanى abu musa اlbasri qaala labadaa imaam waxay idhaahdeen xadaثna muxamed bnu jacfar gundar xadaثna shucbatu abu bistaam alwasiti shucb bn اlxajaaj can abi isxaaq الsabici can camr bni mamin اlأwdi can cabdالlahi bni mascuud abi cabdiraxmaan اlhudali qaal kuna maca rasuuli اlah sal lay slam fii qubatin teendho ama didho jidho yar ama teendho yar baa nabiga la joognay naxwan min arbaciina rajulan annagoo ku dhow afartan nin laxweylle marqadar bay noqotaa marna jahay noqotaa howlo badan baad ogtihiin fa qaala nabigu wuxuu yidhi intaan dam marka waxay la socota oo inaga soo sheegnay muslim wuxuu ku bilaabay xadiidkaasi had iyo goor midka gaaban almushtamil al almaqsuud kadib wuxuu dembaysiyaa riwaayaadka wata zawaa'idda ee maqsuudka iyo ka badanba ku jiro atardawna raalli ma ku tihiin an takuunuu rubca ahlijanna inaad noqotaan afar meelood meel qaala wuxuu uhi faqulna waxaan nacamnabi allow raalli baan ku nahay waa fadli ilaahay be faqaala atardawna an takuunuu ulua ahlijanna ahlujannaha inaad noqotaan saddex meelood meel ayib raalli ma ku tihiin faqulnaa nacam faqaal wladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay innii la arjuu waxaan quu an takuunuu inaad noqotaan nisfa ahljannati ahlujannaha kala barhkii wadaaka arrinkaana wuxuu ku dhacay waa tacliil wadaaka arrinkaana wuxuu ku noqday wey ood ku noqoteen ama aan raje inaad ku noqotaan nisfa ahlijanna ana aljannata laa yadkhuluha ilaa nafsun muslima ana aljannata jannadu laa yadkhuluhaa ma galo ilaa nafsu naf mooye muslimatun alla u hogaansantay ilaa nafsun muslimatun fi dunya wey taa iska ogow ilaa nafsun muslima fi dunya naf ilaahay u hogaansatay oo adduunyada muslimad ku ahayd maxaa yeelay nafs kullu nafsin maalinka qiyaame waa muslimo wey naf walba maalinka qiyaamee xaqaa'iqdu bannaanka timaado caynulyaqiin someedna soo marin cilmulyaqiin iyo iyo caynulyaqiin waa laga tego waxaa imanaya maalinka qiyaame xaqulyaqiin naf walba mumino wey gaalaahi maa kunaa muhriiin bay tgaysaa nin walba wuu doonu diidi waa ka beri noqon rubamaa ywadu ladiina kafaruu low kaanuu muslimiin waa la kala tegaya iimaankaas aakhare imanaya islaamkaa imanaya nin walba hogaansamayo waa hayru muctabar maxaa yeelay ma aha iimaanu ikhtiyaarin ma aha iimaan la dooranaya ma ahee waa iimaanu daruuratin wa iljaa'in lama aqbalo sidaa darteed baa ahlulcilmi waxay dhahdeen wuxuu ilaahay ayado badan iyo howlo badan oo codsadeen gaaladu u fulin waayey haddii la keeno waxaa wey imaamku wuxuu noqonayaa mulji buu noqonayaa ikhtiyaarkaa meesha ka baxaaya imaamku wuxuu ku qiimaysan yahay baraahintii xujajka marka laguu sheego inaad qaadato halkaa naftu markay ku soo gaadha maxaa toobada lagaaga diiday warkaada waa sambuuse laga adimay waad garanaysaa maa halka hadday nafta timid waabaad aragtaaba xaqiiqadii nin walbaa isdhiibaya qoraxdu day galbeed ka soo baxda hawshuu dhammaatay iimaanku wuxuu noqonayaa mulji waa daruuro nin walba ma diidi wax diidi karaan jirin waxaa lagu kala soocayaa muslim iyo gaal xilligan aad nin walba tamaashlaynaya sanka la taagaya nin walba ismoodayo ninkii ilaahay u khuduuce ilaahay isu dhiibe diinka u hogaansame alla garta kaasaa ammaanan nin walba markay naftu qabato xilliga ayada waa la siman yahay ayb ilaa nafsun muslimatun fi dunya wey la socda wamaa antum nabigu ma tihiin fi ahli shirki gaalada marka laydiin eego horaan waxaad soo marteen malmuslimuuna fi lkufaar waa isku mid fi ahli shirkina huna ilaa ka shacrati اlbayda tin cad mooyeenoo fii jildi aلthawr اlswadi dibi madow haraggii ama saantii ku taalla aw ka shacrati sawda ama tin madoobo fii jildi thawr اlaxmari dibi guduudan ama cas saantii ku taalla iyo haraggii riwaayo kale ka shacrati sawdaa'i fii jildi athawr اlabyadi ayb horaanna waad soo martee mid iyadoo la mid ah xadaana alimaam الnawowi hadalkan xadiidka markuu sharxaya laa yadkhulu ilaa nafsu muslima hadal gaaban oo qiimo badan buu ku leeyahy akhriya raggiina haysta sharxu muslim nawowi wuxuu yidhi wahada nasun sariixun fi ana man maata cala اlkufri laa yadkhulu اljannata aslan wahada الnasu calى cumuumihi biijmac اlmuslimiin waa runtii waa akhطar nas weeye licadam اlcudri biاljahli fi shirkiyaat wاlkufriyaat waa musiibo meel laga maro ma laha nabow wuxuu ka daray wuxuu soo guuriyey naskan in cumuumkiisa lagu wadi oon la khasisaynin caamka maxaa loo qaybiyaa xagga takhsiiska marka loo jeedo caamka labaa loo qaybiya caam maxfuuda iyo caam hayru maxfuud caamun maxfuudun can اtakhsiis wa caamun hayru maxfuudin can اtakhsiis baa la yidhahda usuulka waa taqaanaa imaamku wuxuu kuu faa'iideeyey naskaani inuu yahay caamun maxfuudun lam yajri fiihi takhsiis waa nas sidaa uu yahay lagu wadi oon waxba laga goynaynin oon waxba lagu daraynin oon waxba laga reebin wa hada الnasu calى cumuumihi weeye biijmaaci almuslimiin marka haddaad tidhahdo ilaahay khayrkii mid caabudayay ayaa aakhare janno gelaya aad tidhaahdo xadiidkaad beenisay ijmac lmuslimiinna waad beenisay marka iyada ah adoo moodaha inaad fiican tahay ayaa diinka bannaanka ka joogta halis wey haddaad tidhaahdo maya waxaa loo jeedaa naf aan muslim ahayn xilliga aakhare la joogo xataa fircoon la cadaabi mahayo dheh marka iyada ah maxaa xataa fircoon markaa isaga waa muslim wax walba rumaysan yahay qiyaamuu taagan yahay wuxuu inkaraya ma jiro waxaa dadka lagu abaalmariyo aakhara marka la tago waa acmaashooda adduunyada aakhara maxaa le maaliki yowmiddiin yowmiddiin maxaad ku fasirteen yowma aljazaa yowma aljazaa ayib xugumka sharciga ah iyo xugumka qadariga kowniga ah iyo xugumka jazaa'iga ah saddexdaa xugum baa jirtee saddexduba allah iska subxaanahu wa tacaala idan aljaza wuxuu ku dhisan yahay wixii adduunka lagu soo maray ninkii khayr shaqaysta khayr baa lagu abaalmarin ninkii xuma shaqaysta xumaa lagu abaalmarin jannadu markay buuxsami weydo gaal lagu buuxin mahaye uun cusub baa alla u abuurhayaa oo jannada lagu buuxinaya jahanamo markay buuxsami weydana allah subxaanahu wa tacaala buuxinaya biqudratin wa amrin minhu aad marka warkaa iska ilaali mushrik ilaahay khayrkii caabudaa janno gelahaya waa kufrun bikitaab اllah wa bisunati rasuuli اllah wa biijmac اlmuslimiin khatar weeye laakiin wadaadka luqluuqaya waxaa laga yaabaa inuusan ku baraarugsanayn meeshuu uu laacahayo uusan fahamsanaynba hawshaa halis wey iska ilaaliya ayib masalada marka xataa ahlubidac inuga khilaafsano kuwa ayagu islaamkaba aan ku tirsanayn oon ahlqibla xataa aan lagu darinba mooyeene inta ahlqiblaha lagu daree firaqda ah waxaa weeye hawshaa iskuma khilaafaan aad iskaga ilaaliya aad iskaga ilaaliya ijmaacaadka ashaacira soo guurin iska daa kale waxaa soo guurinaya e, alimaam moxamed alhazaali waxaa guurinaya sanuusi oo ashaacira mutaakhira ninka u khayr daran ahaa ninka yidhi weeye usuul kufri waa sittatun aw abcat wa minhaa asaga wuxuu guurinayaa wuxuu guurinayaa in mushrik uusan aakhira janno gelaynin ninka yidhahdaan uusan muslim ahayn raaziba wuxuu guurinayaa eh, tafsiirkiisa inay ambiyadu ku ijmaacayn ninkii ilaahay hayrkii caabudo inuu kaafir yahay sawaaءn ictaqada kownahu ilaahan aw ictaqada taqaruba bihi ilى اllah ama ha aamino wuxuu caabuday inuu rabbi yahay macbuud ama ha yidhaahdo waa addoone laakiin waan kusii allan ugu sii dhowaanhaya awliye weeye laakiin alle iyo rasuul baa loo sii maraya alle iyo alla hawsha hadda kor idinka sheekeeyey labadaa kuu dooni ha aaminsanaadee wuxuu ihi waa kaafirun biijmaaci kulli اlambiya raazi baa odhanaya abu xayaan alandalus الnaaxi asna waa guuriyey laakiin wuxuu soo qaatay xuruuftii raazi alfaadii buu soo qaatay oomana tiirinin dhimala muhiimadda waxaa weeye cilmigu marna waxaa loo tiiriyaa ninka wadaadka la yimid istimbaadkan iyo fiqinoo asagaa abuuray ama ibtikaaray ama curiyey baa markaa iyadan loo tiiriya waa laazim haddii laakiin macluuma caama ay tahay shareecadu qarrirtay wadaaddo dhan wada yaqaanaan inaad wadaadka u tiirisa laazim ma saa darteed hawshuu sameeye weeye macallimi kitaabkiisa alqaa'id ilaa tasxiil ictiqaad khulaasada iyo fiqiyaadka iyo culumta ibnu taymiyu soo guuriyey hal xarabna ooma tiirinin waagi dambaa lagu qabsaday wuxuu dhi hawshan waa usuul guud ummadda ka dhaxaysee wadaadkan xambaliga ama xaraaniga goori ooma laha ama ikhtiyaaridka khaaska istimbaadidka isagu uu la ibtikaaray haddaan soo guuriyo waa u tiirinhayaa xoolihii laakiin muslimiin ka dhexeeyey hadduu sheego anna waa sheeganhayaa maad fahamta macnaha iyada wax laga hadlaayo masaa'ilku waa inay idii qaybsanadaan dhib ma laha hawshaa ku mashquul hawshaa iska ilaaliya mushrik ilaahay khayrkii caabudaha janna tegahaya waa khataree iska ilaaliya xadaana muxamed bn cabdاllahi bn numayr alhamdani xadaana abi abi cabdاllahi bn numayr xadaana malik wahwa bnu miqwalin abu cabdillahi اlkuufi lannu maalik buu ka yaabaya dabaqadan u dhacay wuxuu ka yaabaya inuu aad u qaato malik bnu anas waa inuu kuu cadeeyo wahuwa ibnu miqwal abu cabdillahi اlkuufi can abi isxaaq asabic can camr maymuun can cabdillahi qaala khaطabna rasuul اllah rasuulka ilah baa noo khudbeeyey faasnada wuxuu tiiriyey nabigu dahrow dhabarkiisa ku tiiriyey ilaa qubati adamin teendho ama jiro laga sameeyey idiin adamku waa idiinta haragga maqaar iyo harag iyo idiin waxaa doontaan ku sheega ile tandhooyinka marna calal iyo maryaa laga sameeyaa marna caws iyo geedaa laga habeeyaa marna saan iyo maqaar baa laga sameeya fa asnada daharahu wuxuu nabigu dhabarkiisa ku tiiriyey markuu hadlahaye khudbaynayay ila qubbati aadamin aadaminna bacdu nusakh baa qoraya aniga uu isku kay idaafeeyey ilaa qubbati aadamin min ima dhigna anigu dhib <clears throat> marka haddii min uu geliyey qubada markaa tanweyni ilaa qubatin marka idaafada min noqonaysa marka iyadaa ilaa qubatin teendho ama jidho ama daash oo min adami laga sameeyey laga sameeye maqaar iyo saan xoola laga sameeyey faqaala nabigu wuxuu uhi alaa laa yadkhul janna janna geli maayo muslimiin ay la socdo waa cilmi guudi ilaa nafsun muslima riwaayaka ilaa nafsun mumina allaahuma hal ballaqtu nabig wuxuu l allama idin gaadhsiiye u fiirsada hadda ma idiin sheegaa muslimiinay janno inuusan gelaynin ruuxan muslim ahayn oon mumin idan maxaan leenahay waxaa loo jeedaa maadaama nabigu meel kale uu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam jannadu markay buuxsami weydo oo uunku ay ka badato uma allahu yunshiu laha nash'an jadiidan waxaan leenahay ilaa nafsu muslima waxaa loo jeeda dadka ku gelaya jannada acmaashooda waa naf muslima ah dadka ku gelaya bifadlin min allaahina waa dad danboo la abuuri doono ayib allahuma hal ballaqtu allow ma gaadhsiiyey nabigu taa dambe aakhar hawlu taalame wuxuu ka hadlayaa muslimiintan adduunka jooga ee diinku uu gaadhay ninka ilaahay rumayn baa jannadaa geli kii alla rumayn weeyana xagee taqaana jahannamaa taqaana kii wuxuu yidhi jannaa inoo ballan ah jannada inoo ballan haddaynu isku arki weyno shidaalma doontaan ku huraynin buuri yacni waa fitro xul hebilo orda jannada inoo ballan insha allah insha allah mu iska dhow khayr buuba ninku sheegay wuxuu yidhi haddaan jannada isku arki weyno ninkii janno laga waaya xaggee jiraa shidaalma doonto ayaan ku huraynin buuri mar haddii jannada lagaa waayo ayib oo <laughs> jahanamo ah nasal allah asalaam allaahuma shad nabig wuxuu dh ilahu maraatika inaan gaadhsiiyey ayaguna ay ogolaadeen inaan gaadhsiiyo atuxibuuna majciisha muslimiin anakum annakum taha u qanaata saxaaba keliya in loo jeeda muslimiintay matalayaan oo lagu halqabsanaya muslimiintao dhan baa loo annakum rubcu ahli janna inaad tihiin maraalima ku tihiin faqulnaa ya rasuul allah faqaala an takunuu ulaa ahlijanna qaaluu nacam ya rasuul allah qaala la arju waxaan an takuuna ad shatra ahli اljannati jannada dadkeeda kala badhkii aad noqotaan maa antum ma tihiin fii siwaakum min alumami fii siwaakum ummadaha kale marka laydin eego ilaa ka shacrati sawdaa'i fi thawri اlabyadi hal tinoo madow oo dibi cad ku taal aw ka shacrati اlbaydaa'i ama tin cad oo ku taalla fi thawri اlswadi dibi madow xadiidka marka macnaha u culiso uu xambaarsan yahay waa bishaaro yuu nabigu inoo bishaareeye muslimiintu inay jannada dadka aljanna u badan yihiin ayagu maxaa riwaayo kale fi sunan waa ku maray kamaa fii jaamici tirmidi waxaad dhammaystiraysaan muslimiinay toddobaatan ummadood lixdan iyo sagaal ummadood baa inaga horraysa lixdan iyo sagaal ummadood baa inaga horraysay toddobaatan innagaa ku ah lixdan iyo sagaalka ummadood iyo ummadda nebi maxamed inta jannada ka geli baa isla eg riwaayaadka qaarkoodna inaan ka badan bayba tilmaameen marka waa bishaare iyo fadli marka nin walba camalkii ilaahay uu ku karaamayn laha adduunka ku dadaalo adduunkana laga saay qaato nin walba naftiisa hala xisaabtamo ta labaadna asliyo ah janna ma gelay mu'min ahayn oon tawxiid laga helin oo ilaahay takliifkiisa aan qaadanin janna ma gelay muhiimadda kale nawowi nagu darayna cumuumka xadiidkaasi waa cumuum lagu ijmaacay calaa annahu laa yukhasasu calaa annahu laa yukhasas ayb baabu qowlihi calayhi الsalaaة wasalaam yaquul اllahu liaadama أhrij bacث الnaari min kuli أlf تiscmiئaة وتiscaة وتisciin wuxuu baab yahay qowlihi calayhi الsalaaة wasalaam uu yidhi yaquul اllahu liaadama aadam rabbi wuxuu ku dhihi doonaa akhrij soo saar bacث الnaari goosinkii naarta goosinkii naarta bacث mabcuuث baa loo jeedaa ayb goosinkii iyo qaybtii naar loogu talagala bannaanka keed oo maxay tahay min kulli alf kunkiiba waxaad ka soo saarta ay akhrij weeye min kulli alfin kunkiiba ka soo saar tica miatin wa tiscatan wa tisciin sagaal boqol naar u soo goo kun ruuxoo meel lagu xeleeyey sagaal iyo sagaal naar bay tegeen hal ka badbaadi waa hawl aad culus weeye xadaana cumaan bn abi shaybat alcabsiy abu bakr walaalkii wey xadaana jariir ibn cabdilxamiid adabi baa loo jeedaa jariir ibnu xaasim ma aha can ilacma sulaymaan can abi saalix dakwaan can abi saciid alkhudriy sacd bn malik bnu sinaan isdawaad soo bartay inta xadiidka ku leeyahay fii muslim imsuu lahaa sagaahan iyo sideed hal dheer ayb qaala rasul sl slm yaquul llahu ilah wuxuu odhan maalinka qiyaama yaa aadam aadamow calayhi salaau wasalaam fayaquul aadam wuxuu odhanaya labayka allow ku ajiiba wasacdayka liibaantaada waalkhayru wanaag oo dhanna fii yadayku ku jira shar iyo dhibna ilaahay baa maamula subxaanahu wa tacaala laakiin maqaamku waa maxay waa maqaamu wa tawaaducin wa tactiifin weeye waa edabsanaya wاlkhayru fii yaday ayb ilan khayr baa meesha loo baahan yahay shar haba soo qaadin wey sidiisuba waa maqaam aakharaan la taagan yahay kala bax weeye qaala nabigu wuxuu uhi yaquul اllahu alla wuxuunay akhrij soo saar bacث الnaari naarta dadkeedii soo saar ka soo saar owlaadaada maxaa yeele waxaan o dhan waa owlaaddiisa isagaa dhalay mar haddii meesha la yimaadona odaygii meesha u weynaabaa lala hadlahayaa akhrij bacث الnaari ay mabcuuث الnaar goosankii jahannamo iyo naar soo saar qaala wuxuu aadam odhanaya wmaa bacu الnaar wmaa bacu الnaar ma huna bimacnaa kam wudicad mawdica kam walidalika ujiba biاlcadad ayb ma waa taqaanaa waxaa laisku weydiiya hawl kale maahiya wax lagu weydiiya ma waa su'aal lilbaxثi can maahiyati shay wa xaqiiqatihi asalkeedu saas weeye laakiin huna bimacnaa kam duminad macnaa kan baa la geliyey walidaalika jawaabtu waxay noqotay jawaab bilcadad ayib saa u ogaada insha allah wamaa bacu naari ay kan bacu naari bay ka dhigan tahay goosinta naarta loo soo saaray waa imisa allow qaala ilaahay wuxuu idhi min kulli alfin kunkiiba tica miatin wa tiscatan wa tisciin sagaal boqol sagaashan iyo sagaal qaala fadaka xiina yashiibu asagiiru watadacu kulu daati xamlin xamlaha watara annaasa sukaara wma hum bsukaara walaakina cadaab allahi shadiid qaala nabigu wuxuu yidhi fadaaka arrinkaas xilliguu saa dhacahayo ilaahay hadlahayo ee aadam la hadlahayo aadamna loo diray hawsha inuu soo saaro marka aadam asagaa soo sooci mise waxaa weeye la socaal leeya waanu soocayna oo malaa'ig baa hawsha soocaysa labada macnaba waa suuragal daahirka iskaga badaa xiina wakhtigii weeye yeshiibu uu ciroobaya alsagiiru ka yar dhallaankaa ciroobi culayska yaalla iyo balaayada taagan darteed wa tadacu kullu daati xamli mid walbo uurlana waxay dhigaysaa xamlaha uurkeedu way umuli wa tara annaasa dadka arkay sukaara iyagoo sarqaansan oo wareersan waalan wama hum bisukaara dhab ma waallo khamramaysa cabbin wax lagu sarqaama maysan taabanine balaayadii baa ka sii calaysay walaakina cadaab allahi shadiid cadaabka ilaahay daran weeyo dadka dad waalan ahan ay noqonayaan cawradoodiibay iloobayaan isma eegayaan ummuna caaisha la yaabtay nabi allow waxaa tihi bini aadamku nin walba asagoo sidii hooyadii ku dhashaybaa mudh ah yaa la soo bixin oon marya la qabin miyaan rag iyo dumar nabigo lays eegaynin bay jirta caaisha nabig wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ya caaisha xaaladdu arrinkaa waa ka daran tahay alamru ashaddu min dalika waadha miyir mar nin qabaa wax fiiriya ma og lagu kala teg qaal wuxuu ihi fashtada daalika daraaday arrinkuu nabigu sheegay calayhim cala asxaabi rasuuliillaah kunkiiba baa naar la geyn oo la soo sooci halbaa kunkiiba ka badbaadi hawl aadu culus ruux walba imaan qalbigiisa dhaqaajinaysa faqaaluu waxay ya rasuulka ilaahyow ayuna dalika arajul waa keennay bay yidhaaheen ninkaa noqon kara nabaallow kunkiiba hal yuu ku aadi yuu ku aadi weeye ayib bimacnaa waxay u adag tahay inaan badbaadno saasay saxaabada nabiga ugu sheegeen faqaala wuxuu uhi abshiruu bishaaraysta halka ha aadina faina min yajuuja wamajuuja alfun wa minkum rajulun anuu alfun baa ii dhigan bacdu nuskhna alfan bay qorayaan ya alfan baa idin dhiga idinka soo maaha marka alfun tayda la maro innadaas marka waxaad haysaa waxaa ka go-an damiiru shanigii baa go-an damiiru shanigii baa go-an fainahu xaalku waxaa weeye min yajuuja wamajuuj yajuuj wamajuuj waxaa ka imanaya alfun kun wa minkum xaggiinnana waxaa ka imanoo muslimiinta loo jeeda ma aha iyaga saxaabada muslimiin oo dhan rajul baa ka iman ayb haddii marka a maa tiraan waa saxo marka faina yaad kaga shaqaysiin taa culays ma laha ayb qaala taa hore faina min yajuuja wamajuuj waman macahum min alkufaar baa loo jeeda keligood ma ah riwaayad kala caddayn doona yajuuj wamaajuuja ummad kaafira ah oo ilaahay ku kufriday iyo gaalada kaloo la isku daray yaa noqonaya aaa noqonay sida raajixana waa inagu soo maray dajaalna waa min aljinni sida sawaabka loo badan yahay yajuuj wamaajuuj waa min bani aadam waa ubadka nabiyullahi aadam qaybo ka midoo gaaloodoy qole waxay dhn waa nimankan turkiyiinta ee madaxa kuskusow nin waxay dhen may jaynahan soo yaacahaya carakabaaga awey nin may waa ummado kale oo derbigii uu ku xidhay dulqarnayn nebigu dulqarnayn derbi uu ku xidho oon weli aanan arag wey nima meel buu ku dhuftay laakiin asawaab waa min bani aadam yajuuj wamaajuuj waa min bani aadam haddaad doonto adiga madaxa kuusana soo fadhiya noqo aday kuu taalla wadaadda carbeedu hadda joog kutubbay ku qora oo ku mashquuleen ayib umma min alumam oo kaafira ah qur-aankuna sheegay wey iyo gaalada la socotaba waxaa ka imanaya sagaashan iyo sagaal xataa dajaal dad culummaa odhanaya waa bini aadam oo ibnu sayaad inay saxaabada qaarkood ku xukumeen ama jamaaca min ataabiciin adan waa bini aadam ayaa la maraa oo dajaal laftirkiisu waa kaafir min alinsi daadaa odhanaya ayib kee hadda dajaal inuu saamiriya wadaaddaa sheegay inuu saamiriya wadaaddaa sheegay laakiin waa ra'yi daciifa ayib uma qaala nabigu wuxuu yidhi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay innii la amacu waxaan rajaynaya la amacu la arjuna waad soo marteen an takuunuu inaad noqotaan rubca ahli اljanna faxamidna allaha wakabarna ilahay baanu ku mahadinay waanaan takbiirsan allaanu weynaynay subxaanaه wa tacaala maxaa yh taxmiidku asalkiisu waa aلhanaaءu biاljamiil cala اlmuncimi sawaء ancama calayka ow lam yuncim bima yastaxiquhu min awsaafi اljamaali wاljalaal baa la yidhahdaa shukrigu waa ka duwan yahay axad mudan in la ammaano ood ammaataa xamdiga la yidhaahdaa marka adag ama waxba ku taro ama uusan ku tarin ayib sifaadkiisa wanaagga ama deeqsinimada ama gobannimada ama geesinimada ruux haddaad ku ammaanto waxaan leenahay xamata calayhi waxaa leeyahay weligaan wax ku tarin laakiin waxaad ku ammaantay sifaad iyo tilmaamo uu mudan yahay iyo wanaag asagu uu markaa leeyahay ama wax kaa soo gaadho adugo mid wax kaa soo gaadhin ama shukru asagu intiisa badan wuxuu ku dhacaa aan wax kala goosanna weeye fi lua shareecada ballaadhisay oo xaqiiqa sharciya fi shukri way ka duwan tahay alxaqiiqa aluqawiya fi shukri shukriga asalkiisu waa nin wax ku taray ood u abaalguddo waxbaan ku taray wanaagah waata somaali way yaqaana waxaa u taray shukran buu shukran goorma imaataa waad mahadsan tahay waad mahadsan tahay hawsheedu waa shukran hadday baashu ay tahay aan shukri baa luqaan amaa sharcigu waa ka duwan yahay hawsha ayada aynu iskaga tagnay wuxuu idhi inii la aطmacu waxaan rajaynaya an takuunuu faxamidna allah wakabarna uma qaala waladii nafsii biyadihi inii la aطmacu an takunuu uluثa ahli اljanna faxamidna allah wakabarna uma qaala waladii nafsii biyadihi inii la aطmacu an takunuu shaطra ahli اljanna qaacida horaanaad soo marteen weeye qaacidaة الtaraqi min aladna ila اlأclى fi اlwacdi wاlwaciidi wاlluطfi wاlimtinaan horaan baad soo marteen xaggee laga bilaabay hadihi waa qaacida muطarida fi kitaab الlah wa fi sunati muxamadi calayh الsalaaة wasalam shayga bishaarada ah waxaa laga bilaabaa shayga u yar kadib baa la kordhiyaa la wadaa la wadaa saas xaggee laga soo bilaaba inaad noqotaan rubc ahli اljanna ulu ahli اljanna haddana waxay tagtay nis ahli اljanna maxay gaadhay marka dambe uluaan uluaan saasaa loo wadaa maxaa yeelay waa khilaafu lxikma haddaad ka bilowdo waxaan rajaynayaa inaad noqotaan uluaanka ahlujanada waxaan rajaynaya inaad noqotaan niska ahlujannaha waxaan rajaynaya inaad noqotaan ulu yani rubuc waa khilaafu lxikma wey idan waxaa laga bilaabaa meesha u gaaban kadib kor loo socdaa ruuxu markasuu aad ugu sii farxo hawshan u dhamay wakadalika alwaciid kadalia alwaciid waciidkuna waa lamid adnaa ila alaclaa bay u socotaa suuraaaayadaha qur-aanka axaadiisu waa sida meesha u gaaban ilaa kor soomalidu dhaqankaasay yaqaanaan in badan baa idiin miaaliyey hebelo waan kumaanaa dilaysa waan ku dilim waan ku gubaya baad leedahay dilkii waad ka tagtayba maanad gubi bal weliba waa ku riqahaya waa ku shiidahaya baad leedahay kadib baan ku bitinhaya yacni waciidka iyo wacdigu iyo imtinaanka iyo ludfigu iyo howlahaasoo dhan marka la sheegayo meesha u gaaban ilaa meesha u sarraysa hadda goor baan idiin sheegay waa kay ku khaldameen wadaaddo aan qacidada fahmin oy dheen faulaaika hum اlkaafiruun iyo faulaaika hum اlظaalimuun iyo faulaaika hum اlfaasiquun waxaa xoog badan tooray dhe waa khaa waa khilaafu kitaab اllah nimaan fiirsanin warkii weeye nimaan qaacidat اlqur'aan aqoonin warkii weeye faulaaika hum اlkaafiruun yaa ka fudud oo ka dabacsan faulaaika hum اlظaalimuun aلظaalimuuna ka dabacsan alfaasiquun hadi aacida qur'aan ninkan ilahay kitaabkiisa ku xukmin waa kaafir waxaa ka daran inaad tidhaahdo waa aalim aalim waxaa ka daran inaad tidhaahdo waa faasiq maxaa yeele waa kaafir asagaa kufriyo ilaahay diinkiisa garab maray wey waa daalim waa maxay ilaahay diinkiisibuu garab maray ummaddiina waa ku dulmiyey waa faasiq waa maxay waa ardaal xagga gaalnimada ardaalnimu ka gar wuu ku baasay wey waa ciyaal suuq aafir ah gaaladaa kala gobsan soo maog kala gobsan ayib marka fa ulaaika hum ulfaasiquun waa gaalnimo qaangaadhay oo batraantay oo mayacday oon waxay xeerin jirin weeye culummada marka fanniga yaqaana qur iyo qawaaciddiisa ishaaraadkiisa halkaasay mareen wadaadaha kale ku mashquulan warkooda aad waxaa ushaa sharxay wadaadkii lo jiray abu jacfar aلzubayri axmed ibraahim alkharnaat aaqafi kitaabkiisa milaaku tawiil kitaabka ahriya kitaab muhim jiddan wey aayadaha qur-aanka lataa'iftooda qawaacidday ka hadlahayaan yuu aad oga hadla laba mujalad baa lagu daawacay maktabadda waa yaalla ama iibsada kutubta noocaasa ahriya milaaku tawiil baa la yidhahdaa alqaaطic bidawi lilxaadi wاtawiil fi lmutashaabih min atanziil kitaab qiimo badan weeye wadaad kharnaat oo maaliki ah weeye ninka la yidhaahdo zarkashina wuxuu yidhi wa kaana baarican fi culuumi اlqur'an suyuuina wuxuu soo qaatay zarkashi yuu habaystay waxna ku dardaray almuhim kutubta noocaasa daraaseeya oo wakhti ku bixiya nin markuu aayadda qur-aanka ku eegahaya asaga madhabkiisii iska ilaaliya aayadda qur-aanka u daraaseeya daraasa mawduuciya manhajiya muxaayida meeshay ku dhigto istaag dardaaranka xudayfa nabigu muxuu ku yidhi dur maca kitaab illahi xayumaa daar nab alla ii dardaara war kitaabka ilaahay baroo ku dhaqan nab alla war sunnada raac kitaabka sunnadaa kala geyna nab alla ii dardaar siyaasadda iyo kitaabka kala tegi doonee kitaabka raac nab alla ii dardaaran dur xayumaa daara kitaab ullah aayadda la wareeg meeshay ku dhigta dhig wareega kac kitaabka qur-aanka igu dul fadhiisiiyadhada kaa kici maayo ayib afaaraya ha soo gelin qur-aanka afaarada gal iyidhi yani dur xayu maa daara dur maca kitaab illah xayu maa daar ayib soomaaliya ma ogolaad wadaadow maxaa dadka dadaysa dadku bannaanka joog howlaha moogta waxaa lagu gelinayaa baashii dimuqraadiyadii baa si aadan fahmaynin baa lagu gelinayaa ree macalin maxay dheen bidaar waxay kugu gashaa sibiq ayib waa laguu sulxinhaya wladii nafsu muxamadi inii nafsii biyadi inii la aطmc waxaan rajaynaya an takunuu shaطra ahli اjanna ama almuhim qaacidaة taraqi baa ila gashay qaacidaة taraqi fi kitaab اllahi wa fi sunna waa isku mid taa oo la socda an takunuu shaطra ahli اljanna ina maalakum fi اlumami kamaali الshacrati albaydaaءi fi jildi الthawr اlأswadi aw kaالraqmati fii diraac اlximaar ina malkum tusaalihiinu waxaa weeye muslimiina ina malkum kaaf khitaabkaas muslimiin o dhan baa loo jeedaa ma aha saxaabada keligo waa lagu halqabsanayaa ayib maama waa nimay ku taallo iyo nimay ku timid ayib kamali fi lumami ummaha marka laydin eego ka maali shacrati tin baad la tootihiin albaydaa'i cad oo fii jildi hawr اlswadi dibi madow ku taalla aw karamati ama barba lama tihin waa barta waxaa barta u taqaanaan togoogta ku taalla ama geela iyo bar waa taqaanaan xoolaha dhogorta leh yaa raqmada loo isticmaalaa markay meeshu madowdahay intay dhogortu laga diiro aw karamati ama barbay la mid tahay fii diraaci اlximaari ama togoogtii ku taalla iyo jeenigii yani dameerka marka la fiiriyo bartaan sooma yaro in yar wey saasoo kale ad tihi xadaana abu bakr bn abi shaybata qaala xadaana wakiic xa waxadaana abu kurayb muxamed bn calaa xadaana abu mucaawiyata adariid maxamed khaasim kilaahuma can ilacma sulaymaan idan marka abu mucaawiyata wuxuu mutaabacaynayaa jariir dhahaade ayib jariir yani wakiic iyo abu mucaawiya labaduba waxay mutaabacaynayaan jariir kulluhum can اlacmash kulluhum can اlacmash bhada istisnaadkaadaynu soo maray hayra laakin anahuma anahuma anahum kuma dhin anahuma wakiiciyo abu mucaawiya anahuma wakiiciya abu mucaawiya qaalaa waxay dhaheenoo waxay khilaafeen weeye jariir maa antum ma tihin yowmaidin maalinkaa qiyaamo fi nnaasi dadka marka laydiin eego ilaa ka shacrati اlbaydaa'i tin cad un mooyeenoo ku taalla fi thawr اlaswad dibi madow aw ka shacrati sawdaa'i ama tin madow oo ku taalla fi thawr alabyad dibi cad walam yadkuraa labada wadaadoo wakiiciyo ama macaayo ma aysan sheegin aw karaqmati fii diraaci اlximaar ama bar ku taalla tagoog ama jeeni dameer ku taalla muhimmaddu marka waxaa waye fadliga ilaahay ummadda nabiga uu ku manaystay ayaad jannada ku noqonaysaan waxaad noqonaysaan ahlu jannaha ama ka badan baad noqonaysaan hawshana waxaa weeye ahlu kufriguna aad bay u badan yihiin ahlulislaamka ummadii naga horreyna waa yaraayeen wey meelood bay hawshu ka timid gaaladu aad u badan adduunka joogta laga bilaabo maalinkii aadam la abuuray ilaa qiyaami saaca iyo muslimiinta ummadaho horoo yar marka loo ego ummadeenna xagga wax ka islaama loo eego hawshaasaa marka keentay waana fadli ilaahi subxaana wa taala nabigiisa iyo ummaddiisa ku barakeeyey ilaahi subxaana wa tacaala kuwa jannada gala allah nagu daro asaga awood leh inta marka aynan kitaabu ahaara u gudbin haddaaban ka gaadho aynu khulaasayno kitaabu liimaan kitaabu liimaan kama gaadho inaan furuuc badan ka hadlo xalay waxaynu soo fadhiisinnay qaacidatu he aifaat qaacidat sifaat sifaat illaahi subxaanahu wa tacaala qaacidada fadhiisinteedu maxay ahayd in badan baynu carabi ku sheeg sheegna la af soomaaliya maxay ahayd labada shay ee jirtaba waxaa ka dhaxeeya waxay wadaagaan jiritaankeenu iyo wujuudkeennu iyo ilaahay jiritaankiisa subxaanahu wa tacaala waxaa ka dhaxeeya guud oo jiritaan la yidhahdo wujuud la yidhaahdo waana cilaaqo guud oo maskaxdu ay sawiranayso marka macnaha laga gooyo oon loo aanayn ama aan loo tiirinin axad mucayan aan loo tiirinin haddaan macnaha aad suuraysan uusan jirinna lama fahmeenba alkhiaab alcarabi naska lama fahmeen naska markaad akhrido oo sifada nasku ay sheegto ee nasku uu sifo sheego ama xadiidku uu sifo sheego macnaha luqawiga ah ee lafdiga uu tusahayo ayay maskaxu suuraysanaysa oo fahmaysa marka loo tiiriyo alla subxaanahu wa tacaala sifadii ama unkiisa loo tiiriyana isla markaaba maxaa maskaxda u soo boodi tilmaantan uunkuna waa mid asaga u cunanto asagoo munaasib ku ah tilmaanta allana waa mid asaga subxaanahu wa tacaala u cunanto munaasib ku ah bimacnaa markaad tiiriso sifo walba waxaad siinaysaa khasaa'ista mawsuufka idan sifada ilaahay waxay qaadaan khasaa'istii uu alla subxaanahu wa tacaala goonida kalaha uunkiisa tilmaanta makhluuquna waxay qaadan waxyaabihii makhluuq gooni la ahaa oo cajzi iyo dacfi iyo qusuur iyo gaabni ahay ta rabbina waxay qaadan kamaalkii iyo dhammaystirkii wanaaggii bay qaadanaysa haddaad labada sifo waxa u dhaxeeya aad inkirtana waxaad noqonaysaa mucail waxa u dhexeeya wadaagaan baan u jeedaa waxa udhexeeya wadaagaan haddaad inkirtana waxaad noqon nin sifadii dafiray haddaad dafirto wax udhexeeye kala geynaya iyo khasaa'istay ku kala duwan yihiin aad diiddana waxaad noqonaysaa mumail mushabbih ilaahay uunkiisii ku shabahay makhluuqaadka ku shabahay ilaahay ku shabahay uunkiisii idan waa inay khasaa'is اlmakhluuq iyo khasaa'is اlkhaaliq ay kala baxdo wa huwa alqadr اlfaariq bayna shayayn macnaha guud ee ka dhaxeeye dihnigaana waa inaad suuraysato wa huwa alqadr اlmushtarak bayna shayayn idan xaq wuxuu u dhexeeyaa bayna ihbaatin haalin wa bayna tanziihin haalin bu xaqu u dhexeeya ilaahay baana ku hanuuniyey ahlu الsunna wاljamaca maslada ayada kitaab aliimaan aliimaan wuxuu ku dul wareegaya usuul dhowr ah usuusha dhowrka ah asalka u dambeeyan ka hadli doonam inta kale diinto dhan baa wadaagta waana usuul ahlisunna waljamaca waa maxay asalka koobaad waa masaadir talaqi xaggee horta laga qaataa xaqa iyo axkaamta shareecada axkaamta shareecada waa laba qaybood axkaamun sharciyatun caqadiya wa axkaamun sharciyatun camaliya axkaam sharci ah oo camali ah oo taad ku dhaqataan ee fiqiyaad iyo furuuc iyo camaliyaad la yidhaahdo iyo axkaam sharciya caqadiya oo la aamini aadam waxna waa aaminaa waxna waa sameeya had iyo goor waxaad aaminsan tahay baana aabbiya sal u ah waxaad samaynayso alinaau bima fiihi yandax uurkaada waxa ku jira afkaadaa kaaxada waa firiya shayga markaad aaminto ayaad samaysaa salaadu inay waajib tahay markaad aaminto ayaad tukataa ma tamise maaha markaad aaminto inuu waajib yahay ayaad soontaa ruuxaan markaad rumayso inuu xaq kuu leeyahay baad xaqiisi siisaa hadiyo goor usuush ee caqaa'idka waxay u tahay asal furuucda axkaamtii saddex labadaa ahayd ee waxaa masaadir talaqi xaggee laga qaata xaqa xaggee xukumka sharciga laga qaadanaya cinda ahli sunna waljamaca wa alkitaabu wasunnatu walijmac haadihi marka waa usuul saddex oo macsuumo ah kitaabka ilaahay meeshuuna dhigaan yay istaageen sunnadu meeshay dhigtay bay istaageen ijmaacu salafi saalix min asaxaabati wataabiciin usuushaa waa usuul macsuumo ah wixii ka soo horoo dhan waa furuuc canha saddexdaa asal bay farac ka tahay qiyaaska iyo masaalix mursala iyo qowlu saxaabi iyo istixsaanba haddii loo ogolaado wadaadihii sheegay istixsaanka usuuliga baynu ka hadlaynaa kulli aladila almukhtalaf fiiha oo dhan waa furuuc can hadi اlusuul aaa almacsuuma loo yaqaana waa saddex asaloo khaldamin xadiidku hadduu asaxo ma khaldamo aayaddu haddii kitaabka rabbigay ay ku sugnaato ma khaldanto muslimiintu hadday shay isku raacaan khalad ma noqdo bidaliil nabigu wuxuu inoo sheegay طaa'ifa min almuslimiin inaysan weligeed xaqa ka zuulaynin xataa taquma saaca muslimiintu markay israacaan soo daa'ifada kuma hoos jirto hadday muslimiintu ijmaacaan haddiiba nabigu uu yidhi calayhi salaatu wa aqwى daliili fi xujiyat اlijmac waman shaaqa rasuul iyo laa tajmac cala ummata u kaadi iska badaaba xadiidka keliya kugu filan laa tazaalu طaa'ifa min ummati inay cala alxaqi ظaahiriin xata taquuma الsaaca mar walba ummaddu ijmaacdiyaa ku hoos ku dhex jira daa'ifadii muxiiqadeeda ku dhex jirta idan ama iyada sababka ijmac anagu xaqa ku noqdo ama kulligaana aan barakaysanaane waxaa wey ijmaci horta ijmac maya xaq waa isku dhammaatay bal usuulintu waxay sheegeen maa min khasiisatin min khasaa'is arasuul ummadda ilaahay uu ku karaamaynin ma jirto si guud marka loo eego khasaa'is gooni aa jirta khasaa'isu rasuul oo filcisma ahayd ummadduna way leedahay khasaaista kale iga guurkiy howlaa u kaadi nabigu waxaa ka khasaa'istiisa marka goonida nabiga loo eego inuu yahay macsuum ummaduna bimajmua macsuumo tahay nabiguna binfiraadi buu macsuum yahay hadihi waa alaa usuul macsuuma oy salafku ka qaateen caqiidadooda caqli muxuu yidhi iyo ida maxay tihi ma yaqaana alla muxuu yidhi rasuulkiisu muxuu yidhi nabigu maxay tidhi ila meelka looma socdee marka waa haddaad isirka adda firtaxdheed u socotaa oo soo yidhi muxuuha wadaadki muxuu isirkii ninkii dafiray soo ibliis maa miyuu yidhi isirkii ninkii dafiray soo ibliis ma ninkii saxaabadii iyo ardadii nabiga iyo ardadoodii iyo waxba ka qaadan rag iyo rag baa hadda xaggee u socdaa ayib waa nin wareersan shaydaan geed mara u saaray isagaana ogaan doona asalka labaad waxay ahlu qibluhu isku khilaafaan asalaf saalix waxay u celinayaan ila usuul اlmacsuuma ma tanaazaca fiihi ahluqibla raduuhu ila اlusuul الثalaaثة اlmacsuuma alkitaabu wasunaة wاlijmac fain tanaasactum fi shayin faruduuhu il اllahi wاrasuul in kuntum tu'minuun biاllahi wاlyowm اlآkhir labadaa asal waa ka duulaan fii jamiici umuuri shariic oo dhan bay ka duulaan ahlu sunna waljamaca asalka saddexaad oo muhiim jiddana waa altasliimu lilnusuusi wاlkhuduucu laha ma ogtahay waxaad ka dhigi karta anuu kitaabkan qaadanaya oo aayaddan yeelaya oo xadiidkan dhegaysanaya oo ijmac muslimiin haddana waxaad ku dhici kartaa far baad gelinaysa ii taga hase ahaatee caamayga yidhi anigu diinta ma aqaane waxayse ila tahay adigu maxaa isdoorisaan haddaad nusuustii u hoggaansamaynin oodan qadarinaynin oodan xurmaynoon aad leyn cala ra'si walcayn adaan dhahaynin ninkii yidhi anuu diinta ma aqaani laakiin wadaado warkaad sheegtay waxaan kale ahay iyo adiga yidhi maya nasku waa sida laakiin waa masalo kale malta iska ilaaliya atasliimu linusuus shariica weeye wاlkhuduucu lahaa baa ka mida ah usuushooda khilaafan liahli اlbidac xaggay ku khilaafeen ahlulbidacu asalkooda waa maxay caqiiday dejisanayaan ra'yi bay dejisanayaan wixii la qumanaaday bay meel dhiganayaan kadib asagaasay difaaci nusuustana way luqujubaari qoorsagaaro ta'wiilin kala fiiqid xagga u tur asalkoodu marka waxaa weeye addifaacu sheekhulislaam wuxuu yidhi cudurka asaga daa'ifo walba oo asxaabulxadiid khilaaftay baa cudurkaa qabta ahlulxadii asal ayagu ay difaacdan ogoonaa ma jiraan kitaabku ma yidhi haa xadiidku ma yidhi haa saxaaba ma isku ijmaceen cudaraasi waa lacay marka ahlulbidac waxay qabaan cudur la yidhahda ictaqid uma istadilla horta waxaan lagu aamin kadibna adilla u raadso maxaa la rabaa daliilka baadh oo daliisho daliilku meesha ku dhigana far caqiida ka dhiga isku ogaa istadil uma ictaqid baa rabaa kitaabka rabbiga dabagal sunnada dabagal culummadu waxay yidhahdeen baaritaan ku sug meeshii daliilku ku dhaafin waayo fadhiiso haduu doono ra'yigaadi oo dhanba ha khilaafo wixii aad ka soo dindhigan jirto dhan ha dumiyo leanna markaa waxaad caddaysay inaad tahay axad u hoggaansamaya allah iyo rasuulkiisi oo asagu dan shakhsi aan wadanin dana kale aan lahayn haddaad laakiin fikir intaad meel dhigato ku difaacdo ayadan ka warran ayadda sidaasaan kaa idhi xadiidka ka warran sidaasaan kaa idhi marka wuxuu ihi laba laba laba laba faas bay wataan bu ahlubidac laba faas bay wataan inay sheegtaan caqli aan jirin oo been oo faalsa ah iyo ima inay naqliga duraan labada labada faas bay wataan iska ilaaliyo laba masaarad baa u saaran meesha xadiidku waa sax laakiin caqligu ma ogolo mush macquul logic ma aha waa caqligii faalsada hadda horaan ka wada hadalla soo maahay iyo in naqliga ay duraan xadiidku waa saas hebel baa ku jira mxuuha nin axmed ibnu duaad baa xadii loo xujaystay ru'yada ilaah akhrin la arki doona muctsilshaydaanka ay imaam axmed garaacay baabi'iyey faajirkii waqad kafarahu caynan ayaa xadii loo deliishaday xadiidkii meelu ka maro waayey wadaad muxadid u tago wuxuu intaasuu malaayiin baan ku siinayaa xadiikan wax cilaa iiga raadraadi xu meel laga taabtama laaki wadaad remiya ku jira waa kee waa qays ibn abi xaasim intiibuu la soo jirtagay xadiidka xuj maa lأna fiihi wuxuu ihi acraabi bawaal calaa caqibayhi balayda eeg horaanbu wuxuu soo dhigtay in hee aan ilaahay subxaanaه wa tacaala mu'miniintu aakhare aysan arkaynin oo isheennu aysan ku doogsanaynin oonan ku far waxaasuu meel soo dhigtay daliil walba marka hawshaa ka hor yimaada sanku ku dhufanaya waa aafo bad cudurkaa iska ilaaliya altasliimu linusuus sharciyati wاlkhuduucu laha khilaafan liahli اlbidac asalka afraad fahmu الnusuusi calى dawi fahmi salaf الsaalix min الصaxaabati wالtaabiciin naska qur'aaniga ah iyo xadiidka u fahan siday ardadii subanaha u fahmeen aadamku marka laga hadlayo diinka waxaad arkaysaa inay ku xadgudbahayaanoo aad loo qurursanayo iyadoo marka aabbihii iyo awyaashii wanaag laga sheego uu ka xishoonay inuu duro haddii laydhahda maalan hebelow adu nin fiican baa tahay laakin awowgaa hebel oo nin qiimo badan ahaa sidaas sidaasuu yeeli jiray uu kaa fiicnaa uu foorsanaya ninka soomaaliga ah. uu kuma dhiiran karo inuu iyo awowgii iyo isirkiisa uu duro ama uu wax ka sheego markuu u badan yahay kooda u shayddaansan u ardaalsanba wuxuu odhanayaa sax weeye laakiin culuum dambaa timid culuum dambe ilbaxnimaa la gaadhay tiknolojiyaa meel khatara maraysa dayaxaa la degahayaa sahan baa socda waa kood laakiin odayga ma taaban karo duqaydeenna diinada iyo abtirkeenna diineed waayo asaxaabatu wاtaabicuun ardadii nabiga waxyii ka qaaday nabigu makhraati gashay allahuma fashhad caawa aad allahuma hal ballaqtu cilmigoodii iyo fahamka ay naska ku fahmeen waa innaga habeen dhow soo mara jaabir oo ku yidhi midkii khaarijiga ahaa adoon dhalanin baan aayadda igu soo dugtoon rumeeyoon ku dhaqmay markaas hadda nacnacleed ahay yaa qawmi inakum tajcaluuna khaasa caaman waa inaga soo mara waa inaad qadariso ood fahamkooda iyo raacdo weeye mana helaysid asalaf asaalix oo nas sugan daahirkiisa ka baxay haddaad la soo shirtegi lahayd anugu naskaan raacaya daahirkiisa laa yuujad waxa uu iska dhaadhicisa weeye mooyeene asalaf saalix oo ka baxay daahiran nasin bilaa daliilin ma soo helaysid markay u badan tahay wax adigu aa daahir mooday baan daahir ahayn markay u roon tahay nas keliyaa la booday sidii dhurwaa laf la booday adoo nusuusti kale aan aan la eegin la jamcinin ayb marka waa fahmu الnusuusi الsharciyati calى ضوءi fahmi salafi الsaalix min الصaxaabati والtaabiciin asalka شhanaad waa muhim jidda kan afra شhanaad muraacaat اlusuuli wa qawaacid اlاstidlaali cinda الnadari fi اladila muraacaat اlusuul wa qawaacid اlاstidlaal cinda الnadari fi اladila inaad ilaaliso xeerarka u yaala istidlaalka naska qur'aaniga ama sunnada waa inaad ilaaliso iska dhah ma aha war naskan iyo aayaddan iyo xadiidkan qaab loo fasiruu leeyahay wadooyin loo maro fasiridiisuu leeyahay qawaacid lagu xukumuu leeyahay xeerar ilaaliyuu leeyahay oo la dejiyey oo lagana keenay min nafsi اladila maskaxda lagama keenin min nafsi اladila min asaaliib اlcarab marka waa muraacaat اlusuul wa qawaacid اlistidlaal cinda اnadari fi اladila haddaad taa ilaalin weydo idan waa inaan naska daahirka calaa daahiri ogu dhaqanno caamka la khasisay waa inaan dhana laa tacaaruda bayn khaasin wa caamin mulaqa la qayde waa inaan qaydka raacno mulaqa aan qayd lahayn waa inaan sidiisa ogu dhaqanno muxkami mutashaabahada iska hor yimaadaan waa inaan muxkamka raacno mujmalka iyo mubayanka ama ee dhanaha igu kala cabto ee loo kala horo waa inaad taqaano qawaaciddan aad xurmayso ilaaliso qaanuunkan hadda u yaala dowladaha gaalada ah, u yaalla muxuu leeyahay qaab loo fasiro cilmi gooni la daraaseeye wey tafsiiru nusuusi dastuur baa lewalqaanun gooni baa loo bartaa anaa iska qaadan ma aha loo yara iyo niman hawshaasi ku gaaloobay baa jira oo ku takhasusay oo xariifyo ku ah ayib marka idan waa qawaaniin اlاstidlaal qawaacid اlاstidlaal waa inaad qadariso xurmayso kun iyo dhowr boqoloo sanaa laga shaqaynayey rakaa aqoon badan jamaaca malaayiin min alculamaa baa ka shaqeeyey qadari nusuusta ayadaa qawaacidda ayadaa ma aha wax laga keenay maskaxda waa wax laga keenay nafs اladila dalaaisha kutusaya ayb asbaabu nusuulkii baa laga qaatay waa qaacidi baa laga qaatay waa meeshuu odhan jiray ninkii la odhan jiray ibnudiin almawsaci wuxuu nas walba iyo xadiid walba markuu imanayey mulaabasaadka iyo qaraa'intii la socota haddii la soo gurin lahaa lam yakhtalif isnaan min almuslimiinbu adugu qarniga afariyo tobnaad baa joogta ama shaniyo tobnaad nas go-an fulan can fulan oo go-an ku soo gaadhay siyaaqi ku yimid maqaamkii xaaladii markaa la joogay cidduu khuseeyey fahamkii saxaabadu ay ka qaateen hawlahaas dad lagu soo gurin lahaa baakij dhan lagu siin lahaa saxaabamadan garamarteen buuri in saxaaba la khilaafo iyo taabiciino nin walba meel ka dhaco la rogmado waxyaabaha keena waxaa ka mid a inaan la soo gurinin qisadii iyo mutacallaqaadkeedii wixii ku xidhnaa wixii ku xidhnaa haddee see loo heli buuri waxaa loo runtii waxaa loo heli ayadoo galagogo'an baa nin balba gooni u wariyaa mutacaliqaadkii iyo qaraa'intii iyo siyaaqaadkii axaadiid kale ku dhex yimaadeen ayadoo gooni u go'an adaa waxaa lagaa rabaa inaad noqoto muxiiط binusuus oo isku urursato inaad ad ka hesho suura mutakaamila in badan baa hawshaa ka hadla laakiin markaad laf la boodo meeshii cimraan bn xaطaan asaduusi unbaad ka dhici wuxuu hi ninka cali dile nin ka fiican ilaahay ma abuurin cali ninkii ku janna tagay ee dilay wuxuu hi waa ninka ilaahay agtiisa ugu qiimo badan warka maxaa la gaadhay kuwuu nabigu janna ugu bishaareeyey ciddii dulantana uu naar ugu bishaarayey suubanuhu wuxuu leeyahay ninkii dilay baa aakhare ilaahay ugu dhowo ugu qiimo badan asalka ayo asal muhiim jiddan aan gudubna marka usuushaa shanta haddii aanu isfahanay usuutaa shantaa markay salafku ilaaliyeen waxaa ka dhashay inay yidhahaan aliimaanu qowlan wa camal nafs اlusul baa keentay aliimaanu qowlu wa camal iimaanku alal rumeeyo waa weer lagu dhawaaqo iyo fal lala yimaado qowlku waxay oga jeedaan waa qowl qalbi iyo qowl lisaan ayagaa fasiray qowl qalbi waxaan oga jeednaa waa ictiqaadka atasdiiq alqalbi ilaah rasuulkiisa inaad qalbiga ka rumayso oo qaybiyaadka aad rumayso ood malaa'igta rumayso ood kutubta aaminto ood janno iyo naar rumayso idan wixii waajibaad ahaa iyo caqaa'id ahaa iyo iimaaniyaadoo qalbiga ka rumayso qowl qalbi baa loo yaqaana inaad ku dhawaaqdo dibnahada laga maqlana maxaa la yidhahdaa qowl lisaan aamantu biاllahi wa malaa'ikati wa kutubi wa rusuli aad ka sii dayso waa qowl lisaan ashhadu an laa ilaha illa allah baa fur ugu filan wa anna maxamudan rasuul alimaanu qowlun intaas wey wa camaluna waa camalulqalbi wa camaluljawaarix bay ujeedaan camalulqalbi shayga aad aaminto haddaad wanaag ka aaminto maxaa ka dhasha waa fira ooma baana salafku caqiidadu in falsafa lala yimaado waa shay firi ah tusaale gaaban waxaa lagu bahalkan waa mas hadduu ku qaninina qalaf waxaad ogaatay inuu mas yahay mariid leeyahay ninkuu saydhana xabaal la geynayo ma ogaatay maxaa ka dhalan markaad ogaato ogaalkaa maxaa ka dhalanlaya nacayb baa ka dhalan nacayb baa ka dhalan karaahiyo ogaanshaha hore waxaa la yidhaha qowlu اlqalb waxaad aamintay mas inuu yahay dhibaay dilaa waa ictiqaadki qowl qalb la yidhahdaa in macrifadii iyo ogaashihii maxaa ka dhashay nacayb ka carar iska ilaalin kana maxaa leedaha camalulqalbi baa leedaha waxaad ogaatay ninkan inuu runlow yahay deeq badan yahay masaakiinta u roon yahay salaatuleylka qur-aan akhriska nin qiimo badan maxaa qalbigaad waad ogaatay macluumaadka markay kuu asaxaan isla markaa si otomaatig aad uma xukuntid qalbigaada maxaa gelaya jacayl baa gelaya ogaalka iyo macrifada markaba waxaa ka dhasha acayl ama nacayb waa ninkaas soo socda toban muslimiinuu dilay mooryaan baa wadooyinka fadhiista intaasoo gabdhadoo muslimiinoo kufsaday intaas wadaad buu qalaf ka siiyey waayeel buu ka tuuray derbi masaa'id buu diirtay ma lahuba yaa sheegay hebel ma looga qaata markaad macluumaadkaa hubsato maxaa markaabaa kuu degdegaya qalbigaada yaa dilaa ku qaban yaa dila waa fitra bashariya slku haba baahda falsaba wax kugu sharxaan waxay kule war ma ogaata nebi maxamed inuu xaq yahaa maxaa laga rabaa inaad jeclaato ma been baan isu sheegaynaa nebi maxamed inuu xaq yahay oo rasuuloo dhab yahay ma ogaatay haa tasdiiq alqalbi baa la yidhaahdaa waxaa raacaya si otomaatigahe eh? inaad jeclaato ood weynayso ood qadariso ood raacdo idan warkooda waa intaa camalu lqalbi waxaa looga jeedaa jacaylka nacaybka kufriga gaalnimada la necbaaday wixii la halmaala altawakul cala allah alkhashyatu minhu muraaqabat اllah alkhawfu minhu altawakul calayh aلhiqatu bi axkaamtaasoo dhan maxaa leegaa waa camal اlqalbi u fiirsa hadda hadday islaasimeen almacrifa alqalbiya iyo maxaa islaazimay almacrifa alqalbiya maxaa ka dhashay oo laazimay alcamal اlqalbi labadaa hadday halkaa ka asaxaan meesha kuu degaan waxaa ka laasima camaluljawaarix waa fitra ma aha falsafo haddaynu arkaynay maxaa ka aaminay markaad ogaato masku inuu dilaa inaad ka cabsabto ama aad nacdaa ka laasimay xagga qalbiga maxaa ka laasimaya qalbigana inaad ka dheeraato ka fogaato waad boodi laamahaad ku dhacaysaa laama ku dhacan iyo cararkan iyo albaabka baxan waa maxay amalujawaarix wey amaluqalbi muxuu yahay waan soo dhaafay camalu qalbi camalujawaarix wey inuu nabi maxamed xaq yahaad ogaatay maxaa ka dhashay inaad jeclaatay inaad jeclaatay maxaa ka dhashay aamaarkiisa inaad qaadato halla sujuudu yidhi sujuud la dhac gaala halla gooy inaad goyso sadaqa halla bixi waata iga qabta waata iga qabta xaggee ka timi camalu jawaarix bay ka timi camalu cafwan camalu qalbi bay ka timi camalqalbina xagee ka yimid almacrifa alqalbiy usuul saa iskugu xidhan weeye oo baana falsafo wax kale waa fitra bashariya ma dhici kartaa inaad nabiga jeceshahay oo agtaada aad ka weynayso oo halkaa uu kuu saaro xaggana aad jaa'ifayso abadan wax dhici kara ma agtaada qiimaysan ee agtaada sharaf ka leh ooma aflagaado maxaad nabi moodaa marka calayhi salaatu wasalaam idan aliimaanu qowlun wa camalun saasay iskugu xidhan yahay qowlkan laba u kala jebi camalkana laba u kala jebi bacdu sl waaba caddeeyaanba aliimaanu qowlun wa camalun wa ictiqaad bay yidhaahdaan qowlun wa camalun wa niya yidhaahdaan wa sunnatun baa la raaciya soo ururi afartaa waa xood weeye qowl qalbi oo laba ah cafwan qowlka oo laba qowl lisaaniya qowl qalbi ah iyo camalkoo daahir iyo baatin ah ayib asalkooda waa intaas asalka asagaa ah waxaa raaca oo ka dhashay asaguna in la yidhaahdo iimaanku cinda salaf الsaalix waa xaqiiqa murakaba adiladana keentay xaqiiqa murakaba tarkiib الshajarati la tarkiib اlcashara u fiirso hadda hawshaa muhiim jiddan haddaadan fahmin ahlulbidac baa kula tegi adoo ismuudaya salifi baad murji noqon adoo slfi ismoodi iyo aariba waxaad noqonaysaa jahmi khaariji baad noqon geesa waaweyn waxaad noqon waciidi soo gaabanoo meesha soo fadhiya balaayo isma ogid yayna kuu dhuumanna aafadaas iimaankii wuxuu keenay qawaacidda aynu soo marra markay ilaaliyeen asalaf salef waxay keentaa hawshaa inay yidhahdaan aliimaanu waa qowl wacamal afartaa qayboodna u qaybiyaan waxay keentay inay yidhahdaan iimaanku ma aha hal shay eh waa shay qaybsama waa xaqiiqa murakaba min shucab wa ajzaa qayba ka kooban tarkiibka iimaanku uu tarkiibsan yahi waa tarkiibu shajarati laa tarkiib alcashara tarkiib alcashara maxaan nooga jeednaa casharo toban maxay ka kooban tahay hal ilaa hal koog laba saddex afar toban baad leeda soo ma tobanka maxaa isku yidhahdaa tiradaa kow ka bilaabatay ilaa sagaal hal lagu daray la gaadhay maxaa laisku yidhahda magacay qaata cashara toban bay qaata hal xaba haddii laga qaado magac cashara bul allah kasi waa gubtay toban hal xaba haddii laga qaado magac cashara waa la waaye magac cashara ma dhammaan mise wuu joogaa maxaa meeshii degay sagaal baa degtay tarkiiba shajara iimaanku oma cafwan tarkiib alcashra oma tarkiibsanee wuxuu isu saaran yahoo ka dhisan yahay tarkiib ashajara geed weyn oo bardaal laan ka goo magacii geednimo ma la waayo laan labaad goo weli waa geedkii bardaaha madaxa koro goo weli waa geedkii bardaa badankoodba goo geedkii jiridiisii intay hallaan ka taagantahay maxaan leenahay geedki bardaha weli geedka magaci waa joogaa idan aliimaan waa xaqiiqa murakaba cinda salaf saalix tarkiiba ashajara man isfahan laa tarkiiba alcashara cashariya shajara wax u dhexeeya ma isfahansannaha inaad ifahanteen baan u malaynaya idan marka iimaanku waa shay ka kooban ajzaa aqwaal ictiqaadaad acmaal qayb ka mida ah hadday tagto weli waxaa tahay mumin muslim baa tahay weli muslim baa tahay weli iimaankii asalkiisbaa kuusu ilaa la waayo geedkii salka loo saaro geedkii waynaa laamima eber ka dhigin jiridii baan goonni macalxiidadii baan u saarnay meeshii beer baan ka abuurannay meeshi geed ma yaalo aliimaanu yaziidu wayanqus yanqusu cinda salaf xataa laa yabqaa minhu shay bay yidhaheen salafka waa nas yanqus xataa laa yabqaa minhu shay inta wuxuun ka jooga waxaan leenahay nink waxa u jooga wuxuun uu kaga badbaado naar inuu ku waaro ma wada soconnaa haddaad laakiin tidhaahdo iimaanku waa xaqiiqa murakaba tarkiiba alcashara ama aad tidha iimaanku xaqiiqa murakaba ma aha waa xaqiiqa waaxida fa anta ahlubidac geesa waaweyn maisfahan fa anta ahlubidac geesa waaweyn af soomaaliya af carabi in la israaciyo wadaadaha soomaliya way lahaan jireen ayb soo warkaa ma haysaan sheekh mustafa waxaa laga sheegay inuu yidhi maali sacun waximaaru wa tasawajtu arbaca naagaatin wadaalika yadul calaa ragnimati wadaad rawa xasanaayoo sarfiga aad u akhriyi jiro ree beledweyne ahaa yaa warkaa laga hayaa wuxuu maal waxaan ka leeyahay buu i dameer iyo sac afarna waa gursaday taa maxay tusaysaa raganimadkayga ayib waxba yaadan mashquulinne waxaa weeye khasiisada ayada idiin sheegay khasiisadaa idiin sheegay waa alkhasiisa alwaxiida alkhasiisa alwaxiida oy salafku hee ay kaga duwan yihiin jamiica awaa'if oo dhan khawaarij iyo muctasilo waxay kule alimaanu qowl wa camal waictiqaad wayna way leeyihiin murji'at اlfuqaha aliimaanu qowlun waictiqaadun bay leeyihin camal bay ka tageen daa'ifo walba ahlulbidac ah markaan masaa'ilka iimaanka sharxayna inay meel laga soo galaan oo ay nala surtaan way badan tahay laakiin meeshay ku baayaan waa halkee wadaad carbeedoo waa dhow kitaab qoray oon mar radiya arkay ku lahaa iimaamku xataa salafku la tafroodeen lama fahminba diin baa la sharxaya khasiisa alwaxiida alkhasiisa fi masalati aliiman lislaf waa maxay ana aliimaana waa xaqiiqatun murakaba daatu ajza tarkiibkeeda waa tarkiib aaan ashajara waadaada hajariy casraad waad kala saartee mar u malay tarkiibka tarkiiba shajari murakabaadka u badan yihiin salaadu tarkiibkeedu ma tarkiiba shajara mise tarkiib alcashara waa tarkiiba shajara salaadda haddaad xoogo dumaanada gaabiso ood qiraa'ada mudhaamataani bise ku tukato ama uma nadara bise aad kaga aad ka sii dayso ood ka koobto wey waa salaadun laakiin waxaan leenaha waa salaad mukhtasara ah haddaan baqaro ku tukado rukuucana dhabarka aan simo aan hal saac weli waa maxay waa salaad dheer laakiin markaad ka tagto rugni asaasi ah salaaddii waa burtay sida imaamku u buro markaad naaqad ku dhacdo ama asal diinaad aad ka tagto idan murakabaadko dhan baa sidaa u badan qur'aanku waa maxay tarkiibkiisu waa tarkiiba ashajara asaguna qur-aan baa asagoo aan badnayn qur-aan baa ku qoran baa asagoo hal suurad ah. laba aayadba qur-aan baa meeshan yaalla meesha ka qaad weli magaca qur waa socdaa hal aayad bad qur-aan dhihi murakabaadkao dhan baa u badan sidaa iyada salafku marka waxay la gooni noqdeen inay imaamku wuxuu ka koobnaa ka kooban yahay ashyaa kala duwan oo fara badan oo nooc walbaba leh islaamkana ka bixi maysid ilaa iimaankaas aqsaamtiisi iyo qaybihiisii lagaa ay kaa wada dhammaadaan ay ka wada dhammaadaan say ku dhammaan karaan laba mid kamida ah. inaad ka wada tagto adugu iyo imaa inaad ku dhacda shay sharcigu yidhi ninkii sameeya wixiisi waa ka kac lama galay salaadii ficleeda wadaa dad xoogow neef tis ka siisa ka waa u dhammaatay haddaad adu iimaankaada iskaga tisiiso aday kuu taallaa oo annagu hadda waxba hagaajin karo adaa iska bi'iyey saa halis way iska ilaaliya hawsha ayadaa ahlulbidac oo dhan maxay qabaan ahlulbidac o dhan isku soo urur macalmurjad waxay qabaan iimaanku waa xaqiiqa waaxida waa hal shay ma qaybsamo murakaba ma aha ajsaam ma laha hal shay weeye waciidiyo weymow khawaariji mucso waxay yidhahdeen waa xaqiiqa waaxida idaa dahaba bacduhu dahaba kulluhu iimaanku hal shay hadduu iska dhimo iimaankaadi waa buray leeyihi nuqsaantaanu maba jiraan iimaan hadduu isdhimo waa buray khawaarijta inuu soo yidhi alimaanu qowlun waictiqaadun wacamalun wey ka salafi saalix maxay ku fashilmeen waxaa dhi iimaanku laa yatajaza ma qaybsamo ma kala badhmo isma dhimo xaqiiqa murakaba maha min ajza tarkiibkiisu waa maxataan hadda ida ogola waa tarkiiba cashara cashar haddii hal laga qaado ka war cashara ma jiray dhin iimaanku hadduu wax yar isdhima batalay taagan yihin khawaarij batala warkooda waa caddaysteen muctazila waxay dhaheen batala fi axkaami alaakhirati bilijmac cindana bay dhaheen wa fi axkaami addunya kal munaafiq baan kuga dhaqmayna manzila bayna mansilatayn laa mu'min walaa kaafir ayib idan waciidiya halkaasay ku baxeen oo waxay dhaheen idaa dahaba juzءu minhu batala kulluhu dahaba kulluhu wacdiyo oo murji'aة الfuqaءi ciidankooda waxay le wa xaqiiqa waaxida laa tajaزأ إida habata bacduhu habata kulluhu laa yanqus walaa yaziid laa yanqus walaa yaziid maxaa keenaya waxaa keenaya inaad tidhaahdo waa xaqiiqa waaxida waa asalmadoorshe ma kordho isma dhimo dhagaxaa meesha taagan wey in yar haddaad ka goyso dahaba kulluhu agga kale qlyihii wadiin may dha murjo in yar hadday kuu sugnaato iimaana faanta waa maay iimaanoo dhan baa kuu sugnaaday faanta ka jibriil faiimaanuka iimaani jibriil wاlmalaa'ika waabibakr sidiq warasuul illahi alay isalaat wasalaam nin yidhi marka idaa abata bacduhu abata kulluhu oo wacdiye ah iyo nin yidhi idaa dahaba bacduhu dahaba kulluhu oo waciidiya ah, maynu isfahnay idan salafku waa lahum can jamiici ahli اlbidac inuu yahay xaqiiqa murakaba daatu ajزaa dadkuna ay ku kala tegayaan iyo tafaawato nin asluliimaan haysto adna liimaan haysta nin dhagaxaad ah nin meesha u dambaysay taagan muminiintuna waa alaa darajaad waad garanaysaan suuratu faairka akhriya ayb maxaa ii yimid asalkaa waxaa u raaco muhiima jiddan oo kaasar ahlbidaca talaasumkan kuu soo hormariyey cilaaqada ka dhaxaysa aqwaasha iyo afcaasha qalbiga ama daahirkaa ama iimaanka aahirka ka baatinka waa maa cilaaqatu talaasumi aniga soo sharxay haddaad shayga ogaato waxaa ka dhasha jacayl ama nacayb markaad jacayl nacayb qalbigaada galan maxaa ka dhasha fal tusay wax inaad ka fogaanayso iyo inaad u dhowaanayso raacayso marka cilaaqada ka dhaxaysa afcaasha iyo iyo acmaasha qalbiga iyo midda daahirkaaba cinda ahli اlcilmi waa ahlusunna waljamaca waa cilaaqatu talaasumin nusuustaana sheegtay waana fitri caqli oo nin walba uu garan karo wey saa darteed qur-anka muxu uhi walow kaanuu yuminuuna biاllahi wالnabiy wma unzila ilayhi he ma اtakhadhum أwliya ina fi اljasadi mudغatan ida saluxat waa la riya salax اljasad kulhu wإida fasadat fasad اjasad kulhu idan daahirku waa fasaadaya bifasaadi aslihi wuu hagaagayaa bisalaaxi aslihi usuushaas inaan tilmaamo waan rabay marka wxii dhimanon xilli kale in sha اllah taعaalى hadda wakhtiga iska dheeraaday muhiimaddu marka iimaanku wuu kordhaa iyo ma kordha ha ku khaldamina khawaarij waxaa kula qaba inuu kordho oo isdhimo murjia kula qabto murji'at lfaqa waxa aliimaanu yaziidu wayanqus waxay dhan laakiin iska ilaali bixasab alacmaali الظaahira bixasab aliimaanu yaziidu wayanqus bimacnaa bixasabi alacmaali الظaahira salaadada badan karta oo waxaa badan kara soonkaada iyo xajkaada iyo qur-aan akhriskaada laakiin iimaankii qalbiga ahaa asagu waa maxay waa xaqiiqa waaxida laa tatajaza idaa abata bacduha abata kulluha niman kale waxay dhaheen asna abadan waa idaa dahaba bacduhu dahaba kulluhu marka masalada kugu muhiimsan markaad baabul iimaan marayso inda salafi saalix waa inaad sugto cilaaqada ka dhaxaysa afarta rugni alqowl الظaahir iyo alqowl اlbaطin iyo alcamal الظaahir iyo camal اlbaطin cilaaqada ka dhexaysa waa cilaaqatu talaasumin waadna soo fahanteen asalka labaad ee muhiimkaana waa inuu iimaanku yahay xaqiiqa murakaba min أجزاء tarkiiba الشhaجaر الcashرة intaa haddaad fahamto ahlulbidac iyadu waa kala tagteen khasiisada ay leeyihiinna waxaa weeye ta hore aliimaanu inuu yahay murakab min أجزاء tarkiib الشhaجaرة amaa tan dambe talaasumkaa ahlulbidca qayb ka mida kula soo gelaya murji'ada qayb ka mida kula soo geli jahmiyada qayb ka mida kula soo geli laakiin taa nin walba uu samray waxaa weye inaad iimaanku waa murakab تركيب الشجرة ذات أجزاء وشعب يزيد وينقص طيب halkaas way asaasku inay qaacidada fadhiisatay ila tahay wixii kale ee furuucda kutubteeda ka akhriya wallahu subxana wa tacala aclam